baraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi waslama tasliima kaiira ilaa yowm اddiin ama bacdu eh, waa cinwaanku sidaa aragtaan weeye inkasta oo eh, dabcan uu ku kooban yahay hadda ragga eh, waxay dumarku waxyaalahay jecel yihiin inaan u sheegno suu sheekhu sheegay mowduucu mowduuc dheer weeye oo qeybtiisa dambe ay tahay Eh, conflictiska iyo dhibaatooyinka ugu badan oo dhex yimaadaha qoyska maxay yihiin iyo sidee loo xalliyaa taas insha allahu tacaala lacala munaasabo kale inaan kaga hadalno <clears throat> ama meel kaleba aan kaga hadalnay ayaa dhici karta eh, marka waxyaalahaas eh, hadda ma sii gelayo oo asaaska gurigu ku dhisan yahay oo diiniga ah Eh, si sariic ahuun inaan isaga dulmaro hadda mooyaane presentationka caawa iiguma jirto inaan ka hadlo waayo waxay u baahan tahay waqti dheer eh, dhallinyaradu guurka ka hor maxay u baahan yihiin baa ka mid ah qeybaha uu presentationku eh, ka hadlayo khaasatan dhallinyarada dee dhulkan ku korotay oo qurbaha ku kortay waxaa ka mid ah Eh, gabdhaha in loo tiriid garayo sidii eh, ragga oo kale waxyaalaha gabdhuhu laga rabo inay ka digtoonaadaan oo gaar ahaan eh, xiriirada ka horeeya guurka iyo waxyaalaha dhibaatooyinka ay la timaado social networkiga iyo waxyaalahan hadda internetka iyo dhibaatooyinka ka dhasha laakiin gabdhaha waxaan intaa kaga soo gaabsaday shan qodob oo raggu ay ku jecel yihiin dumarkooda ama dumarka ay ka rabaan ama xaaskiisa qofka uu ka rabo islaamka markaan u eegno waaqica markaan u fiirinno taariikh ahaan markaan u fiirino dhinac walba ka fiirinno marka galabta anaa dumarkii la hadlay oo idiin hadlay oo dumarka u sheegay waxa raggu jecel yihiin haddaa igu waafaqdaan shantii qodob waa idiinsii sheegaya aan u sheegay dumarka marka waan soo koobay way badanyihiin waxyaalaha dumarka aad ku jeceshihiin haddaad ragga tihiin laakiin shan qodob oo muhima ah oo asaas u ah gurigaasu inuu dhismo ayaan ka soo qaaday keliya ma garad shantaasna fariinta galabta dumarka waan gaarsiiyey oo on your behalf waan ku gaarsiiy ma ujeedaa hadday doonayaan guryahooda inay xafitaan inay raggu arrimahaasay jecel yihiina ay ilaaliyaan midda koowaad waa gabadha diinteeda da labaadna waa gabar mutiicada inay tahay oo muwaafaqa leh oo ninkeeda ka dambaysa oo aan isku taagin oo aan ka hormarin oo aan mucaaradin yani wixii diinta baan ka hadlayna laakiin waa inay waafaqdo ninkeeda oo daaco leedahay waxaan kale oo sheegnay inay sabr looga baahanya ay ku sabirto ninkeeda waxyaalo badan baa laga yaabaa inuu gaabis ku noqdo xuquuqdii baa laga yaabaa qaar inuu ka gaabiyo ee dhibaatooyin khilaafya yaab inay yimaadaan gabadha waxaa looga baahanyahay sabir ninka markaa haweentaas sabirka leh ninku waa jecel yahay mana ilaawo arinka afraad oo raggu dumarku jecel yihiin waxaan u sheegay gabdhaha inay tahay daryeelka inay ninkeeda daryeesho cuntadiisa hooygiisa jiifkiisa alaabtiisa sariirtiisa danihiisa umuurihiisa khaaska ah si specialo v i b ah isaga inay u maamusho caruurta iyo reerka iyo xilqaraabada iyo dadka kale aanay la wadaagin waa inuu leeyahay daryeel khaas ah oo v i b ah oo xaaskiisu isaga ay ku maamusho keliya maujeed eh, arrinka u dambeeya dareenka inay maaragtay dareensan tahay eh, hadalkeeda ilaaliso dhaqankeeda ilaaliso qaraabadiisa qaabkay ula dhaqmayso ilaaliso isaga qaabkay ula dhaqmayso iyo maaragtay eh, dhaqan wanaagga dumarka hoose oo guriga iyo sariirta iyo dhaqanka hoose ay aada maaragtay wixii dareenka ku saabsan oo dhan fiilinkiisa ay ilaaliso shantaa qodob waxaan gabdhayo haddii laydinka helo nin idin ilaawi karaa ma jiro haba yaraan ama idinka go kara ama idinka samri kara hadduu shantaa qodob gabadha ka helo marka way uwaafaqsantihiin baan u malaynaya ma lagu waafaqsan yahay qodobadan ya si fiican ma idinku hadlay marka ya si fiican ma idin represent garay hadday gabdhihii diin leeyihiin oo idinka dambeeyaanoo idinku mucaaradin weligeed yaa oo ay sabir leedahay oo sabirto oo gaajo iyo dhibaato iyo waxyaalo ay kugu sabirto oo ku dar yeesho ya ilaahu wadaa weyn oo dareenkeedu u yahay qof dareenkeedu ilaalinayo dareenkaaga ma ujeedaa waxay tahay wax kale aad u baahan tahay inaanay jir idinka marka doorkiinni baa yimi kitaabkiina in laydiin dhiibo shanta gabdhood waxa ay jecel yihiin gabdhuhu shan qodob ay jecel yihin ragga ku jecel yihiin idinkana iyagaa ah, hadda way maqan yihiin anaa u hadlaaya oo idinkan idiin sheegaya iyagu min waraa'i alxijaab bay naga maqlayaan hadda <laughs> wayna la socdaan wayna maqlayaan laakiin inay igu waafiqi doonaan baan u malaynayaa sidaa idinkuna igu waafaqdeen shanta qodob oo muhimka ah five indispensable qualities of the man woman can never forget maasha allah dhallinyaradinu si fiican u dhegeysta dhallinyaradiina guurka doonaysa dhallinyarada maarata hadda guursatay eh, raggii horay u guursaday oo doonaya inay islaaxiyaan haddii wax ka haddii wax ka hadlaysan yihiin arrimahaas iyaguna si fiicanha u dhegaystaan dabcan <clears throat> qualitiska qaar baa laga midaysan yahay laakiin raggu qaar u badan yihiin dumarkuna qaar u badan yihiin awalan shanti qodob halkan aan ku soo tiriyey oo raggu gabdhuhu ay uga baahan yihiin dumarkooda hadha waa xogan faahfaahin doonaa laakiin qodobka koowaad waa diinta oo taas waa mushtarak ninkana waa looga baahan yahay diin asaasina u tahay gabadhana waa loo baahanya waa shardi guurka lagu galo marka gabaraan diin lahaynna ma guursato ninaan diin lahaynna lama guursanayo lama guurinayo qodobka labaad oo ninka shardi u ah dumarka xagooda kuma aanan darin laakiin waa ragga waa akhlaaqda waayo xadiiska u shardiyey xadiisku wuxuu shardiyey idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu diin iyo akhlaaq baa laysku daray ninka lan gabadha lama dhihin diinha w khuluqaha fadfar bidaati اdiini taribat waxa weeye dumarka dabeecaddooda way iska qalloocan sideedaba asal ahaan asal ahaan bayba iskaga qalloocan tahay qallooc ka dhalan ma ujeeda <laughs> marka diinta uma shardina waa wax badan adaa la rabaa inaad ku dulqaadato afkeeda qalloociisa dhaqankeeda qalloociisa waxyaalaha qallooca wax badan adaa la rabaa inaad dulqaadato nina qodobka marka akhlaaqda dumarku nin dabeecadiisu wanaagsan tahay bay rabaan waxay kaloo rabaan nin guriga mas-uuliyad qaadi karaoo hogaamin kara oo qawaam ah ojeed gabadhu ma jecla walow ay laga yaabee mararka qaarkood inay iska wadato laakiin nin uun camle ah oo iyada uun iska daba socda ma jecla dumarku ma jecla asal ahaantooda ma jecla waa inay noqdaan yacni nin iyo xaaskiis waa inay noqdaan ee laba maaragtay laba eh, two females ama two males in the house cannot be impossible way impossible waa inay male iyo female noqdaan dakar wa unthaa walaysa dakaru kalunha ilaahay suu yiri walaysa dakaru kalunha marka dakar iyo unha eh, lama dhihine arijaalu arijaalu qawaamuuna cala اnnisaa'i buu yidhi ilaahay eh, rijaal baa la rabaa marka rajul baa la rabaa ee dakar keliya lama rabo ya inuu yahay mujarad dakar mail lama rabo waxaa la rabaa inuu yahay rijaal oo qawaam ah, oo reerkiisa mas-uuliyad qaada ayaa loo baahanya wax isku wadi kara oo wax kala wada qawaamadaas ama liadershipkaas guriga waa sharaxi doonaa wax yar qodobka afraadna waa generosity waaye waa deeqsinimo ya haddii aad buuq iyo qalin la daba joogto islaanta ma heshiinaysaan ma ujeedaan raggiina wax xisaabiya haddii aad wax xisaabiso waxaa kala dhimanaysaan dumarka ma ujeedaa marka eh, eh, hadda xisaabtan hakusi talagelin eh, qodobka shanaadna waa naxariista naxariista mercy ya dumarku waa daciif qofka daciifkana wuxuu u baahan yahay loo naxariisto soo maha dacfiga dumarku waa daati ma aha inay markaa daciif tahay ama ay tabar yar tahay oo qof ahaan u tabar yaraysay ama xanuun ahaan u tabar yaraysay ma aha maya dacfigeedu waa organic baan dhihi karnaa organic waay sideeday u tahay daciif xataa haddii qofka qofka ugu xoog ugu murqo waaweynta ya oo jiimka ciyaarta waa daciif maxaa dhacay haddii axaadiista iyo dumarku waxay ninka daciifka dada weyn iyo ilmaha iyo dumarka had akaamta islaamka way wada socdaan ya markay noqoto dagaal markay noqoto xaj markay noqoto howlo waaweyn markay noqoto waxaasoo dhan waxaa la israacsiiyaa alkabiir walmara wاطifl intaas sadeaas maxaa dhacay waa ucafaa marka haweento lama kala saaro haweenka mid daciifa ah iyo midaan daciif hayn ma lahaa kulligood waa daciif daciifkaas marka wuxuu u bahan yaha naxariis shantaa qodob dumarku ninkay ka helaan waxa weeye si sahla kuma sii kuma kuma hilmaamaan si sahla kuma ilaawaan wayna jecel yihiin inay la dhaqmaan waa yahay diinta maxaa ula jeednaa diinta qodobka diintaan soo qaadno dabcan waad garan kartaan diinta laakiin diintii iyo akhlaaqdii xadiisku uu kala saaray ah oo ninkii waxaa loo shardiyey diinahu wa khuluqahu soo maaha marka diintu asal ahaan waxay ka tarjumaysaa dabcan asal ahaan inuu ku camal falo yacnii waajibaadka oy salaadda ugu muhiimsan tahay dabcan bacd alislaam iyo wixii waajibaad oo dhan soonkiisii sekadiisii xajkiisii yacni waajibaadkii inuu guto inuu ka fog yahay wixii muxaramaada muxaramaadka iyo kabaa'iru dunuubna inuu ka fog yahay yaa marka yacni kuma xirna keliya saad hadda ka dareenteen halkan ama ka arkaysaan yani masalan waxyaalo kale oo mukamilaad ah oo akhlaaqda islaamka ka mid ah laakiin iyadu asal ahaan farac ka ah arrimaha asalka ah oo diinta ah yaa oo masalan labiskiisa iyo muuqaalkiisa kore iyo waxaas waa farac waxay ka yihiin asal ahaan diintiisay farac ka yihiin oo waxay u yihiin muuqaal laakiin ma aha iyagu lubiga asalka ah ma aha meesha asalkaayoo laga rabo bimacnaa waxaan ka wadaa inaadan ku dagmin waxyaalaha muuqaalka keliya waadan dhihin masalan wallaahi ninku masalan gar fiican buu leeyahay hay taasaana diintiisa masalan u daliila sax wey gar fiican waa sunno waa arrin wanaagsan ama waaba waajib yah laakiin meesha laga eegayo diinta laga cabirayo isaga keligiis maaha maaha meeshaas maaha maaha maaha keliya taas waxaa laga cabirayaa salaadiisa waxaa laga cabirayaa ammaanadiisa waxaa laga cabirayaa yani maaragtay cibaadadiisa waxaa laga cabirayaa xaaraanta su isaga dhowro yah oo hadday noqoto xagga cunida iyo haday noqoto xagga ammaanada iyo hadday noqoto agga su isaga dhowro waxaaso dhan baa laga fiirinaya ee lagama fiirinayo keliya muuqaalka keliya madaharka keliya lagama fiirin marka diinta taas weeye asalka ususheedii inuu haysto inuu ku xiran yahay masaajida iyo dee ahlumasaajid yahay ahlukhayraadka yahay iyo ka qayb galo waxyaalaha khayraadka sadaqaadka khayraadka wixii camal khayr ah macruuf ah wanaagsan taasaa diin diinta astaamo taasa u ah marka diinta waxaanu la jeednaa nuxurkeeda inuu qofkaasu haysto qodobka labaad waa akhlaaqda niri akhlaaqda maxaanula jeednaa diintuna way kala sardiguna waa la kala saaray nin waxaa jira diin leh oo waajibaadkii ilaalinaya oo muxaramaadkii ka fog yaa baa dhici karta inuu jiro yaa sakadii dhibo sadaqaadkii dhibo qodobadii hadda aan soo sheegnay uu leeyahay laakiin gacantiisa iyo afkiisa aan laga nabadgeli karin yaa ama afka uu ka caytami yaa oo uu xanaaqsan yahay saacad walba ama gacantuba qaadi haddii lala hadlo oba ka soo horaysa ya marka akhlaaqda kow waxaa ka ah in afkiisa iyo gacantiisa laga nabadgeli karo ya oo afkiisuna wanaagsan yahay laysa bifaaxish walaa mutafaxish qaar waxaa jira dumarka caaya rag waxaa jira dumarka la gurta rag waxaa jira dumarka la jaajaalaya hadday iyagu hadlaan shan buu odhanaya hadday caytanto toban buu oranayaa haday hadasho hadalkii laba ka midu ku celinaya maanaasaa ileeda maanaasaa ii sheegaysa maanaa waxaa i tiri wallaahi adigaa waxaas iyo waxaas adigaa taas iyo saa marka dee iyadii isaga waxba isma dheera <laughs> waxba isma dheeraan isku mid bay noqonayaan waxaa la rabaa inuu yahay ninku nin raga oo afkiisa u dhowrsan yahay akhlaaqdiisu dhowrsan tahay gacantiisuna dhowrsan tahay aanu gabadhii dilino garaacin laysa haaulaai bikhiyaarikum gabadha garaaco oo feer soo duubto oo karateeye ku barto yaa waxay noqonaysaa hadda ka hor nin macallinaba ku tijaabiyey gabadhii feer wuxuu bartay karateygu bartay iyadiibu ku tijaabiyey iyadiibu qac qub qac gabadhiiba waa maaragtay markay isqabteen wuxuu kala daalay <laughs> lootu kala daalay adhow markaan arrinkii dhex galnay ninki waa nin wanaagsan oo diin leh oo maa sha allah qur'aan xifidsan oo maa sha allah l waxaan diinta iyo akhlaaqda waa kala labo waxaa markaasaan fahmnay xadiiska nebiga calai sla sl in waxaan diinta iyo akhlaaqda inay kala labata oo ninkii waxaa dhici karta inuu nin diin la yahay oo qur-aankii yaqaan oo adduunkii yaqaan laakiin ya yanii haddaan hadda wax walba asraara ma furfuri karo laakiin inta macallin iyo xaaskiisaan kala dhex gala xisaab ma leh <laughs> <laughs> qur'aankii xafidsan oo gabadhii ka carabtay maasha allah marka macalimiinta raallahayga ahadan ma ahayn macalimiintu saa laakiin waxaan ka wadaa diintay asal u yihiinoo de qur'aankii iyo diintii iyo way xifsan yihiin haba ahaado xataa macaline waxaa weeye waxaa la fiirinayaa dhaqanka iyo akhlaaqda la fiirinaya haddii wax dilo gabadhii lagu aamini maayo dhaqankiisa guud xishoodkiisa baa ka mid ah akhlaaqda xushmaynta ka mida ah iyada iyo dadka kaleba ee wixii la xiriira qaraabadeeda ehelkeeda waxeeda inuu xushmeeyo oo weyneeyo oo ixtiraamo qadariyo ayaa laga rabaa dulqaad inuu u leeyahay wixii iyada ka dhacayo oo dhaadhaca oo dumarka ka dhacaya masayr baa ka dhacaya ee maxaan kuu sheega hadallaa ka dhacaya afkeeda uu iska qalloocnaan karaa waxyaalo badanoo waxaasaa ka dhacaya marka waxaas waxaa la rabaa ninku inaanu waxba ka soo qaadin yah oo uu sabro oo dul qaato ninbaan dul dumarka ma wadi karo qodobka saddexaad oo ninka dumarku ay ku jecel yihiin waxaa weeye hogaamintaas aan sheegay inuu yahay nin go-aan leh mas-uuliyad leh reerkiisa mas-uulka ah xaaskiisa mas-uulka ah yacni maxaan kuu sheegaayay wixii diintu saartay hoygeedas hoygeeda ayaa ayuu mas-uul ka yahay nafaqadeeda ayuu mas-uul ka yahay ogaanshaheeda ayuu mas-uul ka yahay diinteeda iyo sharafteeda ayuu mas-uul ka yahay inuu ilaaliyo yaa ubadkeeda iyo wixii iyada ka yimaado mas-uul ka yahay waxaasoo dhan waa inuu mas-uuliyadeeda xambaari karaa laakiin ninka hadduu soo baxo kheyra mas-uul ma garatay ma noqonayo qof dumarku sii haysan karaa ama ay jecel yihiin marka dareenka mas-uuliyadda waa inuu ku wen yahay ninku waa inuu wax isku wadi karaa mas-uuliyadda waxaa ka mida iyo raganimada loo qiyaasay xuquuq badanaa lagu leeyahay hooyadiis xuquuq bay ku leedahay aabbihiis xuquuq buu ku leeyahay xaaskiisu xuquuq bay ku leedahay caruurtiisu xuquuq bay ku leeyihin waxaasoo xuquuqaho isaga lagu wada leeyahay waxaa la rabaa inuu kala duwo inuu kala duwo hadda ka hor yacni waxaa dhacaysa kolalka qaarkood rag qaarkiis inay iska dhex gasho waxaa iska dhexgelaya xaqa aabbihiis leeyahay ama hooyadiis leedahay iyo xaqa reerkiisu ku leeyahay ojeeda heeray dhacdo la yidhaahdo masalan ka saar gabadhan guriga ka saar guriga mar rabo inaan guriga ku arko ya guriga inaan ku arko oo gabadhii guriga bannaanka looga saaro oo dhici karto habeen cad in bannaanka loo saaro oo dhici karto baraf iyadoon dhacay in bannaanka loo saaro oo uu yidhaahdo dee hooyaday baa saas tiri hooyaday ma lama hadli karo anigu hooyaday maxaan maxaan ku sameeyaa maxaan yeelaa hooyaday baa saas samaysay masalan waa iska jiraan dumar marmarka qaarkood xadgudba hooyooyin ama sodoho ama marka ninka wax iskaga qaldamaya xaqii waalidkiisu lahaa iyo xaqii ee xaaskiisu ku lahayd waxaa la rabaa inuu waxaa marka kala asturo oo kala maamulo oo hooyadiisna raaligeliyo baari u ahaado ya ma ujeeda xaaskiisana aanu dulmin oo ay iyadana xaqeeda ay leedahay ogaado marka wax isku wadidaas isagaa laga rabaa ninka inuu wax isku wado oo haddii wax khilaaf iskleen way diriraan kolalka qaarkood islaanta iyo sodohda ah iyo gabadha la qabaa waxaa la rabaa inuu wax kala wado oo wax isku wado qodobka afraad wuxuu adeeqsinimada yani saa sheegay haday dumarku eh, ninka gacanta adag waxa weeye waa waa ma jecla oo waxaa laga yaaba ina gadaal xataa xoolihiisii ka guraan ama wax ka qaadaan ama maxkamadii la geeyo maxkamad laysla tago oo maxkamad waxaa laysula tegaya ninkan wuxuu nafaqadiiba nagu ciriiriyey iyo maarata caruurtii iyo annagii wax siiyo ilaa heer gabdhaha qaarkood nabiga alai usoo dacwoodeen oo yihaahdeen isagoon ogeyn xoolihiis ma ka qaadi karnaa haddii ninkii uu gacan adag yahay oo aan wax nagu filanna siinayn markaasuu nabig alai slam u saamixey oo yihi ha isagoon ogeyn xataa ka qaado marka haddaad gacan adkaato xataa gabadhii waxay sharci u helaysaa adigoon ogeyn inay jeebkaaga ka siibto ayay sharci u helaysaa xaq u helaysaa haddii aad bakhayl noqoto xiriirinta qaraabada iyo dadka iyo martida iyo waxaasna waxyaalaha waxa weeye maaragtay eh, deeqdeeqsinimada la xidhiiraho xisaabtanka eh, eh, hadda ka hor gabar baa waxay tiri ninka ninkaan mar doonayo ilaa iyo xataa jinni iyo balaayo isku riday oo la yidhi gabadha jinba haya oo muddo dhan la daaweynhayay markii dambe nin sheekha ahloyo waxay tiri wuxuu yidhi jinno kuma hayo waxna kuma hayaane runta ii sheeg markaasay tiri ninkan ayaana rabin ifur baan idhi diiday reerkuna ma rabaan inay iga furaan yaa oo maxaa dhacayo ninkaaga ku qoonsatay wax badan bay tiri laakiin bakhiilnimadaa ka mid subaxdii markuu baxayo wuxuu sii qiyaasaa saliidda inta la isticmaalayo miter wuu cabiraa saliidda galabtii markuu soo noqdona cabir kaluu saaraa markaasuu wuxuu yidha maanta wax badan baa saliidda miyaa daadiseen miyaa qubteen xagee waxaasoo dhanoo saliida u isticmaasha waxaasoo sonkora xagee u isticmaash kartoonkii la keenay asbuuc ka hor waa dhammaaday xaggee kala geyseen waxaas waxay ah, tii maalin walba aniguma lacagta mageed baan ka soo qufaya meel baan ka soo qufay waxay tiri xataa saliidii uma tirsaaraya marka nin saas aduguma la noolaan lahayd bay tir marka xisaabtankaasna dumarku badan ma jecla eh, qodobka u dambeeyo shanaad oo ay raggiina ku jecel yihiin waxaa wey naxariista wey nebigu calayi salatsalaamna maqsan rifqan bilqawaariir dumarka wuxuu ku tilmaamay quraarada inay yihiin quraarado yaa quraaradu wax yar baa taabta wax yar haddaa saa hadda u sii dayso dhash bay leeda kala jabays bagagagagac susuma soo celin karaysa yaa marka qawaariir buu ku tilmaamay nebigu calayi slam waa quraarado wey waxa kalo marka quraaradaha yaan la jabin oo yaan lagu taagsan way jajabayaan ha tartiib ha loola dhaqmo oo haloo naxariisto gaar ahaan marka ay nugul yihiin maday uur leedahay haddii ay umul tahay haddii ay xanuunsan tahay kuma sii jirto kuma sii jirto oo weligeed ma hilmaamayso waxyaalaha aad maaragtay markay saasoo kale tahay ama u nugushahay oo ka sii nugushahay dacfigeedii guud eh, haddaadan haddaadan ilaawin marka dacfigooda inaad ilaaliso weeye ninka dacfigooda ilaaliyaha bay jecel yihiin waxay jecel yihiin ninka eh, tixgeliya duruufahooda leanna duruufo khaasaa la xidhiira mar waa wallac oo mar waa maaragtay uur oo mar waa umul oo mar waa maaragtay caadi qabtaa waa dhibaataysan tahay hormoonaadkeedo dhan waa kaxsan yahay dhan waa kaxsan tahay oo marka adiguna haddaad markaasoo kale la kowsato dee markaa ya isla isla ishticaalaysaan isla gubanaysaan isla ololaysaan marka ya marka waxaa la rabaa qabow iyo dejin iyo Eh, si si degan in loo eh, loo ictibaariyo naxariistay ka mid tahay wakhtiyaday baahan yihiin gaar ahaan eh, arrimahaas waa waxyaalaha guud oo kale waxaan ku darayaa marka qodob idinka iyo iyagaba idinka dhexeeya laakiin ragga xaggiisa u badan taasna waxa weeye qodobo muhiim ah oo ragga dhallinyaradana aan u qishayo inay maaragtay ka faa'iidaystaan waxaana ku tilmaami karnaa baharaat waxa carabiga lagu yidhaahdo ama flevors flevors maaragta ya of lof ya yacni jacaylka guriga ayay maaragtay eh, macaaninayaan suugada aan lahayn xawaajka iyo alaabta iyo waxyaalaha lagu dardarin its not the main thing ma aha alaabta mainkaay waa waxyaalo kaleeto ya content kale waaye laakiin waxaan yaryara lagu daraayo maaragta fleferskaasu macaan bay ka dhigayaan iyo alaabta iyo guriga marka guriguna wuxuu u baahan yahay san flevers buu baahan flevers ya marka midaan xataa odayaashu way u baahan yihiin inkastoo inkastoo iyaga iyo islaamahooda dee isku wakti ay ahaayeen oo isku sabraayaan laakiin eh, dhaqanka guud sida guud oo islaamku ina farayo eh, ama dhaqankiisu waa muhim weeye awalan yacnii raganimo iyo yacni akhyaarnimo in dumarka lagula dhaqmo oo bimacnaa wax badan asal waxaa u ah cafis wixii adigii xaaskaaga idinka dhexeeya hadda u fiirso xataa xuquuqda aad leedahay waa meher buu noqon karaa waxyaalo kaluu noqon karaa waxaa asal u ah cafiska wanaagsan inaad cafisoo ka tagtaa wanaagsan oo aadan waxba ka doonanoo waxba ka qaadan hada huwa afdal xataa xaq haddaad ku leedahay waxaana u asala ilaahay subxaanahu watacaala tacaala wuxuu leeyahay <clears throat> aayadda marka la kala tegayo <clears throat> wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidaة fanisfu maa faradtum haye maxaa ka dambeeya ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdaة الnikaax wa an tacfuu aqrabu lلtaqwى wlaa tansaw اlfadla baynakum in allaha bima tacmaluuna basiir gabadha haddii aad guursataan buu yidhi waad furtaan idinkoon la aqalgelin idinkoon la aqalgelin meherna adu magacowdeen waxay xaq u leedahay meherka nuskiis meherka nuskiis toban kun baad ku heshiiseen oo meher ah waad mehersatay gabadhii lama aqalgelin adigoon la aqalgelin baad kala boodeen waxay leedahay meherka nuskiis markay tegayso ilaa inay cafido mooyaan ama adigu aad cafido sida xaqa laysku leeyahay waa nus laakiin waxaa dhici karta inay tiraahdo nusna kaa qaadan maayo nin yaho waxbaba maba aadan helin nin miskiinoo meesha ku jabay baa tahay marka tobankaagiiba iska qaado iyadoo ful ah <laughs> waxba ha keenin yaa way heli kartaa inay cafido inuu isagu cafiyo waa heli karaa oo yidhaahdo shan baad xaqu leedahay shanta kalena ku darso waxba mar hadaan ku hadlay kaaba qaadan maayo waataynu wada kulanayo yacnii dee nin iyo xaaskiisu way isu bannaan yihiin mugta wax kastaa dhex kara hadal baa dhex maray waa dhex maray yah ciyaar baa dhex kara wax kastaa dhex kara almuhim marka inuu yidhaahdo isaguna sharafta ka xigo ah ow yacfu aladii biyadihi cuqdat nikaax markaasuu ilaahay wuxuu raaciyey xaqu markuu saas in mid walba uu cafin karo inay u banaan tahay markaas haddana aayaddu waxay raacisay in cafiskaasu in midkiin cafiyo ay tahay sida taqwada u dhow oo wanaagsan sida taqwada u dhow kee afdal ah labadooda kii cafiya wa an tacfuu aqrabu litaqwaa markaasuu ilahay haddana wuxuu ku sii daray walaa tansawu alfadla baynakum war wanaaggii haylaawinina idin dhex maray ee macruufki ilan shalay waxa ahaydeen ya i love you you love me baad isla ahaydeen ad maanta kala boodeen ujeed jacayl baad isku soo aadeen haddana waa kala boodeen marka jacaylkii ay laawinina shalay jiray iyo wanaaggii idin marka gentlenes baa laga rabaa ninka dumarku jecel ninka gentlemanka ah waxba ka doon xasan ibn cali radi allahu ayaa waxaa laga sheegaa inuu furiin badnaa inuu he furiin badnaabay qisooyinku sheegaan xasan ibn cali ibn abi aalib radi allahu marka gabar buu furay markuu gabadhii furay buu xoolo badan u diray oo tiro badan nin ah, adeegihiisa raggii u adeegi jiray buu lacag badan intuu dhiiba boqolaal kuna wuxuu yidhi ugey gabadhaas ya oo tasriixun biixsaan waxaa weeye mutca la yidhaha gabdhaha marka la sii daynayo islaamku wuxuu noo jidayay in gabadha la hagaajiyo la sagootiyo qalbigeedii jabay oo oo furiinka ku jabay waxaa la rabaa in la in la kabo ma ujeedta markaa furayso meherkeediina waa siinaysaa maxaa kale ugu daraysaa sagootisna waa ugu kun oo kunoo kalena waxaad leedaha ama labadaa kunoo kale ama kunkaas waxa weeye maaragtay isaguna waa sagootis w ya saas rag baa la mari kari laaya waxay qabtaaba ka badan waxay iga qabtaaba anigaba gurigayga gubtayba qoftaan ee wareerisay oo haysay waxaa igu samaysay waxaa igu samaysay waxaa igu ya tirsanaya xisaabbuu soo dhiganaya halkan bugi qal marka calaa kulli xaal nimayo waxaa la rabaa khiyaarnimo gabadhii waxay tidhi lacag badan weeye laakiin ninkii miyuu iisoo noqonaya ninkii xasan ahaa miyaan helayaa mardam <laughs> ya isagii ma helayo yani isagii ka go'i kari ladahay laakiin xoolihii bay siisay waxaa kaleetoo ka mida serviska iyo guriga khidmada yacni reerka loo adeego wixii loo waxay u baahan yihiin meel hadday u baahantahay la geeyo waxyaala haddii in loo soo qaado yacni waxyaalahaasoo kaleetana yacni okay hadalka hadalka dumarku akhar min arijaal ragga waxay uga badan yihiin xagga hadalka afkoodu afkay ku nool yihiin macnaa waxaa weeye markaa la hadal xaaska gabdhar badan baa waxay ka ashtakoodaan ninkii ma hadlayo maanta dhan shaquu jiraa caaw markuu imaado tiifigu saa u furaya cashadii usoo dhigaya cashada markaa usoo dhigo ya waaba sii khuurinaya waa sii socda <laughs> goorma wada hadlayna marka <laughs> goor aan la hadlo iyo gooraan wada hadalnaba mahaynaba oo wuxuu ku leeyahy hadal tirada naga daa hadal maxaa loo bahanya mashaaka maanta o dhan miyaan ahay anagu buu ma aha eh, qofkan wuxuu u bahan la sheekaysato inaad la fadhiisato waqti idinka keligiina ah ma ujeedaa aad ay ku dhegaysato adiga aad dhegaysato ayaa loo baahan yahay marka hadlaya ah, ikhwaani hadalku lacag idinkuma joogo xaasaskiina la sheekaysta waxay kale u baahan yihiin hadiyadda waxyaalaha flavorska waxaa ka mid ah hadiyadda ya guriga ha soo gelin adoon waxba gacanta ku wadin ya gacanta waxba ku wadin xabad barafuunay xabad keegay xabad shokolaataay ya khaasna gabdhaha dambe shokolaatada iyo waxaasii cunaana sooma ogidin ya iyo meelaha dukaamada yaryar ee lasoo maro ya ice creamka iyo hahey waxaasoo dhamme waa hadiyad weeye marka hadiyad la-aan ha soo gelina guriga tashjiicinta dhiirigelinta haday wax samayso wanaagsan haday maarata caruurta wax wanaagsan ku samayso haday guriga wax wanaagsan ku samayso haday alaabta wax wanaagsan ku samayso saasaa la rabaa gabdhahana waa laga rabaa maaha ninka keliya ila wataaneri waa mushtarak ah, xayaanahano waa wax la wadaago gabadha ninkeedu intaasoo dhan buu wax bixinayaa waxbuu masruufaya waxbuu siinayaa waxbuu keenayaa xeranaysaa hadiyad buu keenayaa tana <laughs> tan waa tii sanadkii hore laga tegey miyadaaba goorma laga tegey kan haye barafuunkana waa keena kana kanoo kale yaa qaata maxaa marka marka da de naga daa marka waxba ha u keenin waxeeda waxyaan keennaba haddii la odhanaayo wax nafle maaha ama dookhaagu ma fiicna haddii la odhanayo waxaa la rabaa inay tiraahdo maasha allah wax ka fiicanba lama arag barafuun ka fiican lama arag alaabtaan adiga keenta dumarkuna way jecel yihiin hadiyadda raggooda ay usoo gadaan waxay ka jecel yihiin inaad lacagta iyada siiso waxay ka jeceshahay inaad hadiyada u keento xabadda hadiyada hadaad adigu waxaad usoo gaday boqol yahay kunna aad siiso waxay ka jeceshaha boqolka ragguna saasoo kale way jecel yihiin xaaskooda waxay ku xusuustaan oo gabadha waxaa rabaa suuqa markay soo marto meelaha soo marto odageeda inay tiraahdo aa hadiyadan barafuunkan adaan kuu soo gaday maxaawistan adaan kula jeclaaday alaabtan yarta adaan kula jeclaaday xoogadan yarta adaan kula jecya waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay ma ujeedaa waxaa loo baahan yahay nolosha taqyir bay u baahanta haa haddaan maanta dhan beriis beriis beriis beriis beriis beriis beriis beriis haddaan cunayno dee bisha dhan haddaan beriis cunno waa daalaynaa marka beriiskan miyaa la bedeliyahay aw dhan miyaanu bedeli jirin marka wax walbiina waa saas nolosha bani aadamku iska maluul bani baniaadamku sidiisaba ka waxaa loo baahan yahay inaad kolkol bedesho gabadhu sanadkii oo dhan ba waxay ku jirtaa masalan guriga halka caruurta u libis u dhaq u samay ka saar haddana u libis u saar iskuulka u dir ka soo qaad iskuulka gey ka soo qaad cashada samay guriga dhaq ka soo qaad sanadkiidan hadday intaa ku jirto maalin way kaaga baahan inaad tiraahdo haye maanta wax shaqaa ma qabanaysid iskaga sooba caruurna ma celcelinaysid bahalkiina ma qabanaysid maxaan kuu sheegay ya waxna ma karinaysid soo kaxayna keen aniga adiga le banaanka le waayo banaankaan u bixin banaankaan u bixin keligeen aniga adiga le waayo u bixin ma ujeedaa kolkolka saasaa loo baahan yahay kolalka qaarkood nolosha inaad bedesho fasax yar qaadato walow laba beri saddex beri shan beri usbuuc xataa aado waa tagyiir loo baahanya inaa marmar adiga iyaduba meelihiina iska soo ciyaartaan meelihiina iska soo maarata cashaysaan meelihiinaas inaad maarata iska soo tartantaan ila safartii markii lagu jiray nebigu alay sl xaaskiisu uu la tartamaya waxaa takyiir falefer baan gelinaa nolosha yaa caaishuu la tartamaya nebiga xol caaisha ayaan tartana aniga adig yalla balkeenaa ciidanka sii socda sii socda idinna waa tartamaynaa yaa marka ad waxaa ohanaysa anuu nin gentlemanan ahay ma ahad war waxaa cayaartaa naga dhaaf caruur miyaan nahay anagu ya noo keeni wax ya caruur miyaan protection oo nabiga alay slam carruur ba markuu xaaskiisa la ordaayey markuu cuntada afka ugu gurayey markay iyadu maaragtay eh, eh, ciidda saa korkiisa u marinaysa isna uu marinayey saabuunta markay korkiisa marinaysa isna uu saabuunta ka qaadayey oo ay wada qubaysanayeen ya ma jira qof xaaskiisa marna la qubaystay keligeed iyo wada qubaysteen waxaa laga yaabaa ninna inaan la soo helin maca daalika nebiga alay slam xaaskiisa xaasaskiisa wala qubaysan jire noor musqushooda geli jireen oo biyaha wada qubaysan jireen oo isugu shubi jireen oo saabuunta isu marin jireen ma express lof bay ka mid tahay iyo protection xaaskaaga inaad ilaaliso inaad difaacdo inaad maaragtay sharafteeda iyo magaceeda iyo maqnaansheeda difaacdo sidoo kale lofkaaga inaad u sheegto jacaylkaaga iyo qadarintaada inaad u sheegto haddaad ka xishoonayso afka inaad soo mariso wallaahi anigu xaaskayga waa jeclahay laakiin isbihinbihinta ma aqaan haddaad tiraado isbiinbiinta iyo maaragtay iloofiyo iyo waxaas iyo waa ku jeclahay iyo waxaas caruuraha ku hadle laakiin anugu waan jeclahay xaaskay inaan jeclahay shaki kama jiro ya waaya u sheeg haddaad jeceshahay u sheeg ya waxaa kaloo ka mid a ah iliganska yani xaragada xaragada xaaskaaga u xaragood gabadhi adiguna ninkaaga u xaragood gabdhaha galabta waa u sheegayey waxaan ninkii arkay xaaskiisa oo aroos u labisanaysa mase wuxuu mooday qof kaleeto wuu garan kari waaye wuxuu leeyahy qoftan islaantan sidaan u labisan oo sidaan u mashashuursan yay tahay markaa qof kaleo xaafadda soo siyaarato u maley mawjeed base waa iyadii isagu had iyo jeer wuxuu ku arkaa marada un baatigaayo guriga ku joogto keliya inay maaragtay hortiisa un weligiis iyada oo alaab maaragtay sida dayaxa oo kaleetaa sidataa mooyan arag marka wuxuu yidhi alaabtan annaga maana loo gashado dadka loo gashanayo marka isagana sidaasoo kale gabadhu ka rabtaa dee siduu ninku saa uga rabo in cilaansato oo barafuusato oo adduun quruxsato isagana saasaa laga rabaa ah, mar baa gabar iisoo qortay waxay tiri ninkayga muddaan wada joognay waxa ku kala tegayno oo aan noloshii la xambaari kari la ahay waxaa weeye waxaa weeye ninkii inuu qubaysto ma markuu guriga habeenkii yimaado habeenkii markuu yimaado inuu qubaysto ma rabo waxaa daran uun xaajadiisa inuu guto si kastaba ha ku guto khalaas ah, dareen kale iyo cid kaleeto uu ilaalinaya ma jirto haba yaraa bal xataa cadaygii inuu si fiican cadaydo habeenka hadduu yimaado ayaan laga karihayn dabcan qofka hadduu saaka cadayday cadayga markale mar kale ku celiyo u baahan yahay khaasatan habeenkii markuu reerkiisa iyo xaaskiisa iyo la kulma gabadha laftigeeda u baahan tahay lan kulankan waxaa la rabaa inaan dadku kala cararin oo qofku wax ah, raa'ixa xun uyan kaa urin gabadhuna aanay ninkeeda raa'ixa xun ka dareemin ninkuna aanu xaaskiisa raa'ixa xun ama afkeeda ama meel kale wax kale ka soo baxda aanu ka dareemin si aan loo kala anfariirin waayo waxyaalahaas anfariir bay keenayaan nicitaan bay keenayaan walow uu qalbiga maaragtay la qarsado ama maaragtay la isku khasbo marka waa in nimayahu laxaragooda saabuun iyo shaambo iyo adduunka way buuxiyeen maanta marka waa in maaragtay alaabtaas la isticmaalo ugu dambayntiina xagga guriga iyo qolka hurdada waa in si fiican eh, labaduba ay u bartaan siday qof mid walba midka kale ugu gelin lahaa taasuna waa muhim nolosha xiriirkeeda very important wey aad iyo aad bay important u tahay eh, waxyaalaha ilaahayna subxana wa tacaala xaqada kama xishoodo laakiin waa in maaragtay qof walba qofka kale raaligeliya oo wax qancin kara oo xalaala uu sameeya wixii xaaraan ah laga fogaado laakiin wixii xalaasha ah in maaragtay laysu eh, dhinac geliyo weye jazaakum allahu khayran waxay la tahay shantii qodob inaydinaan ilaawihayn oo iyadu ay muhim tahay waxaan kalena waa uun kudarka ah oo ah flavoriska ah laakiin shantii qodob waxaan filayaa inaydinaan ilaawihayn ood meel ku qorataan insha allahu tacaala gabdhuhuna waa qorteen baan u malaynayaa haddii shantaa qodob qolo walbaa fuliso iska doondoonto haddaadan ahayn xataa iska doondoon iska keenkeen raadi inaad yeelato insha allahu tacaala kadibna waxaad helaysaa smooth insha allah smooth life iyo mashaakil la-aan insha allah baarak allahu fiikum jasakum allahu khayra